بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sal allah wslm calى nabiyina mxamedi wala alihi waصxaabi ajmaciin waxaan kusoo dhex jirnay baabkii baab aqsaam اlqiyaas baan kusoo dhex jirnay khaasatan qiyaasu cila ayaa noo socday oo qaybiye u qaybiyey jeli iyo kafi jeliga waa soo dhamaaday kafiga halkan ka bilaa fasun wa ama alkhafiyu qiyaaska khafiga soo maaha fa huwa ma qiyaas weeye kaana ahaaday weeye ama fa huwa ma shay weeye kaanada muxtamilan mid ixtimaalahaya macnaha qaci ma aha oo ma go-na ee yaxtamilu macaani kaiira macaani iyo ujeedooyin kala duwan ayuu ixtimaali karaa w wa huwa isagu weeye maa sabata wixi sugnaaday weeye biariiqin muxtamilin wahuwa maa sabata biariiqin muxtamil ariiqa iyo wadada uu ku yimid iyo daliilka kutusahayana muxtamil weeye maaha ariiq go-an oo sida ijmaac nas maxaa la yidhaha qaciya ma aha wey ayb waa dariiq muxtamil ah wamaa habata bariiqi muxtamil dariiq ixtimaalahaya wa huwa anwaacun bacduhaa adharu min bacdi waana noocyo qeyb maxaa l qeybta kale ay ka muuqasho badan tahay saddex meelahaas ayuu maxaa la yirahdaa inuu qaybiya laga yaabmeemo dhowr dhowr buu ka dhigi doona wixii fa adharuhaa mideeda ugu muuqashada badan waxa weeye maa dalla wuxuu ku tusay weeye calayhi dusha uu ku tusay daahirun nas daahir wuxuu ku tusay nas iyo lafdi daahira ayaa ku tusay wey qadci ma aha laakiin waa daahir weeye saasuu daahir ku yahay daahirkana waa lagu camal falayaa allahuma cid leexisa dalaaladiisa in la helo maahan waa tan soo maray adaahiru yutamasaku bihi xataa yujida saarifu saasay ahayd milu waxaa weeye aducmu weeye qudaysigii iyo cuntaysigii raashimaysigiisi wey oo raashimaysigi wey fi riba ribada waxyaalaha la cuno mil ucmi waxyaalaha la cuno fi riba ribada ahaaday weeye ribada waxay gashaa waxyaalaha la cuno waxyaalaha iyo waxyaaladii lagu suugeeyo oo sida milix oo kale iyo wadaadda waxay ka qaadeen koosaar iyo suugo iyo siguuna uga soo qaadeenoo dii marka midaxa la yihahdo waa koosaar xawaajiga iyo filfisha iyo sanjabiisha iyo waxyaalaha noocaasoo wax lagu waxwaxeeyo dhan waa gelahaya markaas kasoo boodaysa fa inahu eh, midka asaga oo tucmiga culima waxaa laga ogaaday inuu yahay eh, ribo inuu u yahay macnaha cilo inuu u yahay waxaa laga ogaaday wey fa inahu culima min nahyi sala allahu alay wasl nabig cad nahyintiisa reebay can bayci ducuum waxyaalaha la cuno uu reebay nusqooyinka qaar kuma qorna mida hadda anaga noo qoran oo ah baycu ducuum kuma qorna waxaa ku qoran fainahu culima binahyi sal allahu alayh wasalam fii qowlihi laa tabicu acaama biacaami ila milan bimili baa ku saasa qoran marka nusqadana intaasay saa'ila tahay lakin wax dhiba male fainahu midkan asaga oo ah manaha ducmiga fi riba inay gelaysa waxaa lagu ogaaday min nahyi sal la alay sl baa lagu ogaaday fainahu culima binahyi sal allahu alayh wasalam can bayci طucuum waxyaabaha la cuno oo la raashimaysto inay riba galayso waxaa loo ogaaday fii qowlihi sal اllahu alayh wasalam laa tabicuu ha ku gadinina oo ha ku iibinina aطacaama biطacaam ha ku gadinina oo dee ha isku bedelinina wey ilaa mila bimili oo dee mararka qaarkood waxaa dhacaysay iyadoon lacag la haysan inaad adigu maanta beriis haysato laakiin beriiskaagaas uu nooc kale yahay mid kale nooc kaleo ka fiican inuu jiro timir inaad haysato timirtaas timiraan aynu noocyaa oo geedaha iyo dhulka iyo wadamada kasoo kala baay dhadhanka ku kala duwan inay jirto lacagaad kusoo gadatana ma haysatid marka tanaad iska geynaysaa waxaad leeda war midaan anigu aan haysto intaas kiila iga qaado intaasa kiila midaan isii wad saasa marka wa sgu kalagu kala badashaa maraha tala ayaa la ohan jiray lua carabiya fainahu midkaas fainahu nebigu calayh isalaatu wasalaam callaqa wuxuu ku xidhay weeye annahyi callaqa nahya nahyiga wuxuu ku xidhay cala ucmi quudaysi iyo raashimaysi buu ku xihay nusa qaar waaa ku qoran calaa taacum baa ku qoran ta lagu daro ayaa ku qoran fainahu nabigu alayh salaatu wasalaam xallaqa nahyi wuxuu ku xiray cala acumi raashin in laga waa in raashin shay la cunan yahay buu ku xiro xagee uga xirayde laa tabicu acama biacaam baa la yidhi acaamna waa ism mushtaqa haddii xukunka lagu xiro ism mushtaqana wuxuu kutusaabay kuleeyihiin usuuliyiintu cala alciliyi ism jaamida lakin hadii wax lagu xiro dhagax iyo xajar iyo hadii wax lagu xiro iyo geed iyo wax lagu xiro xukuma tusaay laakiin haddii mood ka soo wadaada ay doodka qabaan laakiin sida saxi warsh waxuu ku tusayey laakiin haddii lagu xiro ism mushtaqa haddii lagu xiro waxaa weeye isimka mushtaqa ah wuxuu kutusahayaa oo xukunka lagu xiray inuu wasfi iyo cilay sabab iyo kutusahaya ayb marka laa tabicu acama bطacam saasa marka laga wadaa marka fainahu callaqa nabig ala sl u ku xiray annahya wuxuu ku xiro diidada ah in la isku wada naashika haduu kala badan yahay tafaadul waa inu jire cala طucmi buu ku xiray faظaahiru sida daahirkaahu muuqata waxaa weeye oo lafdigan iyo tacliiqan iyo طucmiga howlahan ka muuqata waxaa weeye أنhu cilaة inuu yahay طcmigu inuu cilya طcmigu inuu cilatan inuu cilya waa dee sida shaaficiyada ay qabaan wey ayb lakiin wadaadaa ku diideen oo maalikiyadii xanaafta ku diideen marka inuu cilo yahay bay daahirkaa nooga muuqatay marka kaasaan qabsanayna waxaan leenahay cilatu riba waxaa weeye aطcmu waa raashimaysi wey hadda sidaa daraaddeed haddaad bira isku gadayso ama sarwaalle isku gadayso ama mobaylle isku gadayso ama kala badsa ama kala yarayso oo maxaa dhacay sheekow la meesha طcmi ma yaallo meesha طcmi ma yaallo marka toban mobil ba wa kaaga bedelinaya he hal mobil kaaga bedelinaya meesha ribo ma taalo meesha ma jiro la kala bedelinaya wixii wakama ruwiya kama ruwiya wadaadka ugu soo badnayd xadiis waa saxiix weeye ana bariirata gabar addoonay ahayd oo maxaa lihi qoray addoonahay kabacdina caaisha ayay u imaan jirtay u khidmayn jirtay oo soo salaami jirtay kabacdina caaisha waxay tiraan ku xoreeyo si eh, qoladii markaa addoontay ahayd ba waxay ku shardeen waxay tihi caaisha hadday ku xoreynayso waa ogolna inay ku xoreyso lacagta noo soo shubto gabadhanadii iyo weliga welahana annagaa yeelanayna marka hawshaasna waa laga diiday nabig alay sl ka hadlad ogtihin kamaa ruway sii la wariyay ana bariirata uctiqad waa la xoreeye wey uctiqad hamsada waa in la guda anaga hamsada nooma xarakin lakin uctiqad waa in la yiro uctiqad waa la xoreeyey eh, bariiro waa la xoreeyey caaisha xoreysay dee radiallahu canha ayaa xoreysay saxiixaynku saxiix eh, bukhaari iyo keyrkiiba ku sugan wa kaana fa kaana wuxuu ahaa fa'daasu nusa qaar kuma jirto waxaadna moodaa in laga kaaftomo inay fiican tahay oo dee hadda waxay kusii xirantay ma jirto ana bariirata uctiqad eh, waa la xoreeyey kaana zawjuha markaas hadal cusbaan fakaana zawjuha marka faaidu hadda waxaad moodaa inaysan meesha wax canaysan lahayn fakaana zawjuha wuxuu ama kaana zawjuha ninkeedu wuxuu ahaa cabdan addoon buu ahaa wey laleeyahay bu asaguna ahaa muqiis baa isagan addoonka isaga yaa la oran jiray say riwaadku ay sheegaya cabdi addoon madow ayuu ahaa wey fakhayaraha waa doorangeliyey wey rasuululahi sal rasulka baa doorangeliyey oo wuxuu ku yidhi haddaad rabtana ninkaagii la sii jooga carruurtaada waa odagaagii waa carruurtaada aabood la sii joog haddaad rabtana waxaa weeye waad fasahan kartaa iskhiyaar baad leedahay wey fakhayaraha rasuululahi sal rsulka waa khiyaar geliye waa dooran geliye wey ee ninka lis joogta inay iska tagto oo fasakhato faaahiru sida daahirka oo muuqataa waxa wey soo degdegaysa annahu nebigu calayh isalaatu wasalaam khayaraha inuu gabadha dooran geliyey inay ninkii lis joogtay inay fasakhato licubuudiyati zawji ninka cabdinimadiis inuu addoon yahay liajli sawj uu yahay cabdi inuu yahay ayaa loo dooran geliyo oo taa macnada waxay noqonaysaa haddii sawjkeedu u xor ahaan lahaa lama dooran geliyeen ma dooran geliyeen oo dee iyadu markii hore hadday addoon ayada ka hooseysay oo hadda soo dallacday oo xor baa la isugu yini aniadu marka waa simannahayo waxaan kala duwanay ma jir marka islaanya reerkaaga dhaqaal dhahayaabo laakiin markii hore laba addoon baan hayno waan sinay hadda anigii baa kaa tegay jiro xorriyan u goora adiguna waa iga hoose darajaad baad iga hooseysaa marka saas ikhtiyaar ku yeeshay bay soo baxaysa marka ninku inuu addoon yahay daahirku waxaa weeye anahu nebigu calayh isalaatu wasalaam khayarha wuxuu doorgeliyey licuud sawd ninku inuu maxaa leeyahay addoon yahayo shaksidan mutemiya keyrkiis waxay baxsan haddii la yihaahdo markii hore gabadha ninka qabay adoon xor buu ahaa hadda kuwaana addoomo isqabay ahaayeen ayadii baa xorowday sikyaar baa la siiyey haddii uu xor hataa ahaan lahaa oo ninku xor ahaan lay oo addoon ahaan lay oo xorowdo waxaa weye iskhiyaar bay yeelanaysa sababto maxaa dhacay waay leeyiin ruuxu shariica iyo maqaadi sharic waxay ku jirtaa qofkan markuu addoonkaa lalahaa inuusan istikhyaar lahayn inuusan maslaxaysa fiirinayn inuusan dardiisa fiirinayn inuusan jacaylkiisa fiirinayn inuusan waxba xeeladaynayn qof la leeyahay u ah saana lagu guursaday laakiin markuu xoroobo inta adigu aad fukarayso xortu fukaray fukarayaaw marka markaa inta la fasaxo oo la dooran geliy carisa inuu maro ninka rabtana ay guursato oo garoobayso waxaa weeye sidaas waxaa weeye baa saxiixa buu leeyahay shekh islam tamiya qeyrkiisba marka laakiin aahirku hadda saa noo muq sidaa darad sheku aahir buu ku leeyahy nas ma ah hodaad baa wuxuu ku dhihi karaa cillada loo doorangeliyey maaha inuu zawjkeedu inuu addoon yahay ee maxay tahay waxa weeye cilladu waxa weeye annahaa malakat nafsaha wa annahaa asbaxad xura inay nafteeda iyo farjigeeda iyo qoorteeda hanatay weeye ninka rabtana ay guursan karta wey marka ma aha addoonnimo baa lagu ohan kara mar saasuu sheek wuxuu ku yiri daahirka sida muuqata wey marka midkaa isaga ah waxa weeye waa waxay ku tusta buu ku yihi cillada wuxuu kutusay maa dala calayhi aahiru aahir waba naska daahirkiisaa ku tusay sida aacaamu laa tabicu acaam acaamku daahir baana tusay kan sidoo kale in ninkii maxaale addoon ahaa oo gabadhii la dooran geliya waa daahir asagoo noo muuqda wey marka halkaasaa laga daliilsaday wey halkaasaa laga daliilsaday wayelihi midkaan isagaa waxaa xiga buuye midkaan asagaa waxaa ku xiga xagga xujanimada kaasaa awla ah oo horeey waxaa ku xiga maa curifa wixii la gartay bilistinbaad la soo bixid baa lagu gartay kii hore daahir waayo hadda la soco nebigu alay slam hadalkuu hadlay yaan waxaan ka fahanay aacaamu biacaamti laa tabicu acaam biacaama wax ka fahnay haweeneyda la doorageliya hadalkaa daahirkan wax ka fahnay kaanu daahir meesha ma yaallo mujtahidkaa fiirinahaya caalimkaa fiirinahaya masaaishuu rogrogahaya xukunkaan maxay tahay ciladiisu muxuu ku dhisan yahay macnu ka soo saarahaya macnaha istimbaadkaa oo la soo saaray sidii kale shalaan soo maraynay ayaa wax lagu dhisahayaa marka kan waa mustanbat oo yelihii ninka laakiin sawjka inuu ahaa cabdi inuu ahaa riwaayadka qaar baa diidahaya oo waxay dhaheen xor buu ahaa carbua qaarna ayaa jira lakin saxiix waxaa weeye inuu addoon aha wey lakin eh, xadiista waxaad ku arta waliba xadiis saxiixa laakiin shaad lagu xukumay inuu xor aha ruwaad sheegaysaa jira lakin inuu saxiix waxaa weye inu cabdi ahaw wayelii midkaas waxaa weeye ma curfa wixii la gartay wey ciladiisa waxaa lagu gartay bilistinbaati lasoo bixid lala soo bixid baa lagu gartay wadalla waxaa ku tusay calayhi dusiisa waxaa ku tusay ata'iiru saamaynta iyo raadaynta ku tusay taiir shaygun ta'iir leeyahay oo saamayn leeyahay ayaa markaad rogrogto ood maskaxa ka shaqayso ku fakarto ta'amusho ayaa kuu soo baxayso meesha inuu raad iyo saamayn iyo macne inay jiraan baa kuu soo baxaysay wadalla caleyhi dusha ku tusay atasiiru saamayn baa ku tusay sida tusaale ka shiddati muqaribati maxaa leeyaha muqribatin ka shiddati muqribatin fi lkhamri shiddada iyo adayga ee almuqribati oo qofka maxaa leeyaha fududaynaysa darbiga waxaa weeye darabka hadda waxaa la yihahda qofka haysa qofka haysta muusiga garaaco fanaanka oo qaylqayliya muxuu sameeya sooma boodboodo so isma ruuxo so isma waalo so hadda meel isma tuuro <laughs> muarabkaasa la yihaha marka khamraduna maxay tahay qofkiiba waxay ka soo saaraysaa sidii fanaankii oo kale haddu dhinac u boodaya haddu qofku laacaya sanku agga la aaday afku agga la aaday o iska cantara baqashay marka waxay ku leeyihiin darbigu waxaa la yihahdaa alkhifatu wاlhizatu baa la yihahda kifa qofku inuu fudayd noqdo maxaa la yihahda baalale iska noqdo iska boodboodo hadalkiisu controlayn xubnihiisu controlayn dhaqaaqiisu controlayn kaasaa la yidhaha marka ka shiddati iyo mutribatin weeye fi lkhamri khamrada macnaha ku jirto oo qofku markuu cabo wuu fuudaanahaya wuu iska boodboodahaya dadka asaga la midoo aynigiisa waxyaale aysan ku hadlin oo ka xishoodaan buu ku hadlayaa iska fuudaanaya wax walba iska dhahaya xishoon maayo sariigan maayo marka maxay kutusaysaa fa inahu buu yimida ayada shiddadaas shiddadaas khamrada ku jirta oo qofkii ku kalifaysa inuu fuudaado oo qofka iska cantara baqasho ma wtigiibuu yidhi fainahu amar yeeshan lamaa waqtigii wujida la helay ataxriimu xaaraamnimada khamridu xaaraamtay la helay biwujuudiha ay wujuudi shidati muiribati baa la helay khamradu inay xaaraan tahay waxaa la helayaa markii la helo shidadaas muiribada markii la helo oo hadday meesha ka baxo tusaale ahaan wadaadda qaar waxay yidhahdaan shidadaas gu yihahdaa cinabka baa tusaalaha khamrada laga samay timirta iyo cinab iyo khamra markay noo taalay oo biyo lagu daro ama halkaa noo taallo xaaraan ma ah biyaan ku darno waa isku qooshnay qorax baan dhignay caagad baan ku maroojinay oo waxbaa la waxeeyey way kartay xaaraan bay noqotay kabacdi rinjeer frinjeer baan ku ridno waan qaboojinay baraf baan ku darnayo waan daboolkii baan ka qaadnayo way kala baxdayo xalaal bay noqotay khal bay noqotay saddex marxalay martay u fiirso mar waxay iska timir mir caadi ahay mar labaadna waa isku darno waan daboolno way amusay mar saddexaadna waan ka saarnay waxa weye way kala go'day biyo caadi hayno saddex marxalo huna marka marxaladda xaaraanta waa tee oo marxalada dhexdaawo dhexdii marka maxaa fadhiya dhexdii waxaa fadhiya abuur iyo kar iyo shiid iyo kulayl iyo balaaya fadhido wey intaas waxay leeyiin soomaaliya la xantay waxaa leeyihi khamradu cabbaa baa lagu xaman jira maalinta la qolo dhalinyara ka ag sheekayso waxaa leeyihi balaaya khamrada niya usaas khamradu waa nacaaye khamradu waa intaasoo ceeb baa loo sheegay si iga daaya inkaar qabtada dhanaankeedaa nacay cako ayade ah, dhanaankeedaa nacay maxaa soo booday marka <laughs> maaa ka soo booday in baashida dhiba ka soo bootay kutaas iga daayay taa dhanaankeedaaba nacay taa dhanaankeedaaba nacay marka hadda waa waxaasoo dhan abrun iyo shiil iyo kulayl iyo balaayo waxaasoo dhan baa ku jira marka xaaladaa markii la helo baa taxriimku joogaa fainahu amar yeshan lamaa waqtigii wujida la helay ataxriimu xaaraamnimadii markii la helay biwujuudiha iyo biwujuudi shiddati muطlibati markii la helay oo khamrada ku sugan wazaala uu suulay taxriimkii wazaala taxriim taxriimkiina uu zuulay bizawaaliha ay zawaali shidat muطriba uu ku suulay dalla wuxuu hawshaas ku tustay oo isku xidhnaanta markii tan la helay tan la helay isku xidhnaanta waxay ku tusa annahaa iyadu oo shida muطriba wey hadda la soco annahaa shidadu hiya inay tahay alcilla cillada inay tahay cillat taxriim inay tahay baynu tusay leanna markii hore timir ba iska hayd iyo cinab ba iska hayd miro caadiya iska ahaayeen markii dambena waxaa weeye way kartay oo way urtay balaayo way shiirtay way abrisay markii saddexaadna biyo caadiay noqotay labadaa marxalo tii koowaad iyo tii saddexaad waxaa wey shideedii ma jiro waa xalaal shidadu waay fadhidaa dhinku waay fadhidaa marxala aaniya buu fadhiyaa marka waxay kutusay annahaa shida muarib waay kutusaysaa muib waxay kutusaysaa hiya alcila inay cilada tahay iyo sababka khamrada loo taxriir intay kutusaysaa wuxuu ku yihi wahada darbu darbigan asagaa iyo noocan wahada darb noocan asaga min alqiyaasi qiyaaska ka mida ah, muxtamalun waa mid ixtimaalay lama goyn karo maxaa laga wadaad kale inuu cilada ka dhigo shay kale oo yiraahdo shidatu mutriba maaba ahaane kownaha ay tahay iskaar ay tahay weye ooba kaa diida inay wax waalaysa wey inuu kuyaa laga yaabo waxbay waalaysa inuu halka u boodo ayaa laga yaaba marka waxaa muxtamil baa ku jira weye marka ma go hadda wadaadku cilayna u fasaxo yidhi liannahu amar yashaana yaxtamilu ama liannahu asagu yaxtamilu wuxuu ixtimaalaa an yakuuna inuu ahaado aacaamu raashinku inuu ahaado araadan inuu la doonay bihi liannahu yaxtamilu an yakuuna aacaama acaamu raashinku inuu ahaaday araada bihi inuu la doonay alxinطata faqad xinto basow heed inuu la doonay nebigu alay sl baa laga yaaba nebigu markuuna leeyahay laa tabicu acaama biacaami inuuba ula jeeda heed iyo qamandi baaba laga yaaba faqad laakiin magacan guud oo ucmiga uu iska isticmaalay so wax dhici kara maa waa dhici kartaa ixtimaal meesh ku jiro ixtimaal meesh ku jiro wayaxtamilu sidoo kale waxay ixtimaasha oo dhici karta an yakuuna inuu ahaa in an yakuuna inuu ahaado araada mid la doonay bihi asaga macnaha aacaamu biacaamkaasa loola jeedahay araada inuu la doonay bihi asaga maa yucamu e maa yutacamu eh, waxyaalaha la quuto oo la cuno in ula jeedo oo guud ahaanna waa laga yaaba waana midda daahirka anoo ku socono marka in xinda gooni loola jeeda waa laga yaaba oo xindadadi gooni maxaa soo galay waxaa soo galay weeye waxay ahayd raashinka ugu badan oo la cuno raashinka ugu badan oo la cuno maxaa laga dhigi jiray waa la shiidi jiray wey waa la tumi jiray wey ta maaa la yod in la shida waaa laga dhihi jiray sawiiq la cabo yaa laga dhihi jiray inta biyo caana lagu qaso waxaa la samayn jiray raashin ahaan caadiya loo qasi jiray waxaa loo cuni jiray iyadoo cambuulo ah waxaa la cuni jiray iyadoo qaloon ah intaasu nooc baa waxaa laga samayn jiray kibis marka waxaa raashinka ugu badan oo la cuno ah marka maadaama y raashinka ugu badan oo la cuno boqolkii konton la cuno asaga acaam saasa loo yi waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta in loo jeedo acaam guud loo jeedo wax loo xili cunayo o dhan timirta loo jeedo bariiska loo jeedo digirta loo jeedo waxaaso dhan baa dhici karta marka waa yaxtamilu an yakuuna inuu ahda araada inuu la doono nebigu alay slam bihi acaamka inuu la doonay maa yucamu in wax la quuto raashin guud oo dhan inuu la jeedo waa dhici kartaa walaakin ha yeeshee xurrima waa la xaaraantnay fiihi dhexisa atafaadulu kala badnaashada waa la xarimay waa la diiday weeye limacnan baa loo diloo diiday oo loo reebay oo khayra tucmi aan tacaamnimada ahayn tacaamnimo waxaan ahayn baa loo reebay maxaa loo diiday in maxaa la yidhaahdaa ribanimada loogu ribanimada u gashay iyo taxriimka u galay wuxuu u galay taxriimku fiihi waxaa weeye atafaadul walakin xurima fiihi atafaadulu in la kala badiyo waa la xarimo waa la diiday maxaa loo diiday limacnan baa loo diiday oo hayra ucmi ah raashimyada maaha oo muxuu yahay tusaalehaan in la beego baa loo diiday tusaalehaan waxaa loo diiday loo xarimay weeye in la kala badiyo waa la kaydsadaa oo way gurigaa la dhigtaa wey bakaar baa dhiganaysaa shan sano toban sana ku oolyaha bakaar baa inta ka dhigato oo afka ciid iyo caws ka mariso iyay toban sana labaatan sana meesha kugu jiraysaa bakaarkaad dhiganaysaa markasaa in loo loo xarimayna waa dhici karta walaakin xurima fiihi dhexdiisa in loo diiday atafaadul kala badnaashada ah in loo diiday limacna hayra tucmi a in loo diiday weeye oo ah sida in la quuto iyo in la kaydsadayo waxyaalahaas weeye iyo in la keylo oo la miisaamo sida xanaafta maalikeedu ay qabaan horaasoo dhici karaa wakadalika wuxuu yihi xadiisu bariira weeye xadiisu bariira asna waa kuula mid yaxtamil wuxuu ixtimaala suurtagala anahu asagu abata inuu usugay laha iyada anahu nabig alay slam yaxtamilu anahu nabig alay abata inuu usugay laha gabadha inuu usugay alkhiyaara khiyaari ee dooran inay leedahay liriqihi ee liriqi zawju ninka addoonimeysa inuu ugu sugay liriqihi ee liriqi zawj inuu ninku addoon yahay inuu ugu sugay waa dhici kartaa waana mid aan ku soconay wayaxtamilu wuxuu kaloo ixtimaala an yakuuna limacna aakhara macno kale niyan waa dhici kartaa oo macnaha kale muxuu yahay macnaha kale waxaa weeye inay annaha malakad hee inay budcigeedii iyadoo ay mulkiday oo nafteeda mulkiday o ninkarta ay guursan karto in saas ay tahay waa dhici kartaa oo taa macneed waxay noqonaysaa hadday addoontu ay iyadoo nin xor qaba ay xorowdo waxaa weye ninka xortaana waxay leedahay waan tegey maca salaama la soco waan cilaamanaya waan fasaday garow baana saacaddaa laga bilaabo marka kuma xirna wey markaa iyada addoonnima kuma xirne way nafteedii bay mulkiday marka kore marka macaanidaas waa kuu soo baxay waan mida culimo kale ku dhiseen wayakuun marka maxaa macna war baa meesha imaan kara waxaa lagu dhihi karaa oo hadde maxaa loo sheegay wakaana zawjuhaa cabdan maxaa looyii meesha waaa noogu qoran fakaana zawjaha ama wakaana zawjaha ana berita maa uctiqad wakaana zawjuhaa cabdan baa l maxaa cabdinimada loo sheegay ilaa cabdigu waa waصfie la soco cabdigu waa waصf waa waصf wax lagu xidho haddii la odhan lahaa wakaana zawjahaa طawiilan haddii la odhan lahaa wakaana zawjahaa qasiiran wakaana zawjahaa abyadan haddii la odhan lahaa he wakaana zawjahaa aswadan waxba laguma xidhin aswad waxba laguma xidhin laakiin markii lagu yihi cabdi lagu yidhi e waa waصf hadii l hada cabdin waصf wey hada mumin waصf wey hada kaafirun waصf wey hada munaafiq waصf wey lakin hadii lo waa dheer yahay waa gaabany wax axkaam oo ku xihan ma jirto waxaa loo yaqana wasfu tardiya marka maxaa loo yihi sawji maxaa loo yihi cabdan soo inuu macno gooni wato maaba kuusoo goysa markood tibu shiraasi marka fahmay oo ka jawaabay wuxuuna ku yidhi wayakuunu wuu ahaanaya marka iyada haddii la yihahdo sawjka riqanimaysa haweeneyda khiyaarka looma siine waxaa loo siiyey limacna aakhar haddii la yidhaahdo oo maxaa ninka cabdimiis loo sheega wuxuu ku yihi wayakuunu wuxuu ahaanaya dikru riqi sawji ninka addoonimadiisa in la sheegay waxay ahaanaysaa tacriifan ninka in la tacriifinaayo ninkii baa laga sheekaynaya ninkaas waa dheera waa gaabna waa cadda taajir buu ahaa addoon buu ahaa wax noocaas marka asaga baa laga sheekaynaya iyadoo marka laga sheekaynaayo yaa waxaa soo gashay warkiisi inuu caalim ahaa inuu xaafid qur'aan ahaa inuu jaahil aha howlays marka sheekadii gud buu soo galay litacriif buu soo galay laakiin uma soo gelin in xukun lagu xiro oo wasf yahay hawshaa marka waad fanta meelata yakuna dikru riqi waxaa addoonnimada loo sheegay yakuna dikru riqi zawji waxaa loo sheegay sheegistu waxay faa'iidada ku jirtaa waxaa weeye tacriifan in asaga laga tacriifinayo laga sheekaynayo laga warramaayo laakiin xukun in lagu xiro oo haweeneyda iskhiyaar ay leedahay maya looma sheegin bura markaaba ku noqonayaa marka waa iska cadi wakadalika buu ku yidhi ataxriimu xaaramnimada fi lkhamri khamrada xaaramnimada ku jirta ee yejuusu waxaa bannaan an yakuuna inuu ahdo lishidati muطlibati waa dhici kartaao waa sida hore usoo marnay wayajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahdo lismi اkhamri magaca khamranimada inuu ku xihan yahay magacaa khamrinimadaba taxriimka inuu ku xihan yahy baa laga yaabaaba haye faina اlsma buu ku yihi magaca oo khamranimada ah yuujadu waa la helayaa biwujuudi shiddati markii shido iyo kar iyo abrin iyo xumbo ay jirto iyo ur uu jiro waa la helaya magaca khamranimada waa la helaya waa sax ann marka hore timir noo ahayd magacaan ma jirin markii ay biyo noo noqoto khal noo noqotayna hee magacaanu ma jiro magaca khamrimada wuxuu jiraa markii meeshan abrinta iyo kuleylka iyo karku u jira bay jirtaawo fa ina alisma magaca oo khamranimada yuujadu waa la helhayaa biwujuudi shiddati shiddatu mutriba markay jirta wey wayazuulu magacu waa wayazuulu ismi wey magaci waa suulaya magaci khamramada waa suulahayaa bizawaalihaa ay zawaali shidda buu suulahayaa magaci mark markay shiddadu meesha ka baxdo waa suulahayaa wey marka taa marka waxay kutusaysaa waa dhici karta weeye oo macquulo jaa'is ah in taxriimka uu ku xiran yahay isimkan khabranimada ousanba ku xirnayn he shidadan muanimada waa usanba ku irnayn magac bas inuu ku xiran yahy baa laga yaabaa marka ixtimaalaadka maadaama uu joogo haddii wadaadadu isku khilaafaan oo mujtahidmo meel ku dhufto laysku takfiirin maayo laysku tabdiicin maayo he laakiin waa laga niqaasho waa laga dayni la ajlisu la imaanaya weye haddii wadaad xukumana xukunkiisa la buri maayo sidaa daradeed wuxuu ku yihi fahaada ay fahaada nooc oo min alqiyaasa wey noocan asaga ah hadda aan soo marray oo qiyaasu khafigaa weeye hadda la soco laa yunqadu lama burinayo bihi isaga la burin maayo bisababihi wey lagu burin maayo xukmu lxaakimi xaakimku xukumkuu rido oo maxkamad ka rido ee lagu burin maayo oo la odhanmaya adili baad khilaaftay laakiin kii hore muxuu ahaa xukun qaadi waa la kala tuurayo liannahu khaalafa nasa he walijmac buu ahaa daliil maxaa le markaad khilaaftay qiyaas maxaa le jeli ah kaanaka khaalafta he annasa walijmac buu marka waa la kala tuurayo laakiin midkan asaga maya midkan waa khafi wey aragtidii iyo ta'amulkii baa kala duwan wey fahaada oo qiyaasulkhafiga awey ah laa yunqad lagu buri maayo bihi asaga xukmulxaakim lagu buri maayo wey faso ama darbu haani min alqiyaas sooma darbigii labaad waxaa wey wahuwa qiyaasu dalaala weeye ama dulaala ama dilaala midkaa tirahdaba fahuwa waxaa weeye an turadda an turadda waa in la naqo weye alfarc farc waa in la naqo nuska qaarna waxaa ku qoran an yuradda waa ku qoran ya laga dhigo waa isku mido fahuwa waxa wey an turadda adigu waa inaad celiso alfarc farci waa inaad celiso an turadda iyo an taxmila iyo an tulxiqa inta waa la isticmaala wax dhiban ma an tulxiqa haddaad tiraahdo an taxmila inaad tiraahdo an turadda inaad tiraahdo saddex kelimada isticmaasho waa isku macnaheeduna waxaa weeye waa in lays haleelsiiyo oo laisku dhejiyo farac oo ah masale cusuba hadda nagu timi oon xukun raadinayno iyo asal hore oo masalaan xukunkeeda haysan waa intaa wey cillo iyo xukunna meesha ay ka dhashaan cilada ay jirto xukunkeena meesha aad ka soo saarto fahuwa an turadda waa in la farci waa in la celiyo an turadda alfarc masalada cusub xaadisan waa in la celiyo ila alasli asal hore u jiro daliil ku hayni waa in loo celiyo bimacnan baana loogu celinahayaa weeye macno ayaa loogu celinahayaa oo ayr amacnaa macnihii ayrkiisa oon ahayn wa shuqul ku lahayn wey alladii macnahaasoo culliqa lagu dhejiyo lagu xihay calayh dushiisa alxukm xukunka lagu xihay fi sharci sharciga lagu xihay macnihii xukunka asalka ku jiray macno aan ahayn hee yaan faraca maanta ku xiraynaayo la soco lannu haddaad tiraahdo macnihii xukunka asalka ku jiray baan faracana kula xiraya haddaad tiraahdo ee qiyaasulcillu kaa noqonaya halkaas u boodahayo kan laakiin kalsaa maawo kansaaba waa ka duwan yahay ayb an turadda alfarcu ila اlaصl in loo celiya bimacnan baana loogu celinhayaa oo ayr almacna aladi macnihii keyrkiisa weeye oo macnihii aan ahayn aladi macnahaasoo culliqa lagu xiray oo lagu dhejiyay caleyh dusha alxukm xukmga lagu dhejiyay fi sharci sharciga lagu dhejiyo asalka macnihi ku jiray awo ah, ilaa laakina weeye anahu yadulu wuxuu kutusaayo xagee marka maxaa ka dhexeeya w hadduu kaada fiirso ilaa anahu laakina weye Eh, eh, ilaa laakin wey anahu asagu yadul wuxuu kutusahayaa e kee weye anahu yadul wuxuu kutusahayaa macnahan oo hayr almacnahu bimacnan oo hayr almacna so kuma dhihin macnaha asagaa wey ilaa anahu macnahu yadul wuxuu kutusahayaa calaa wujuudi alcilati cila inay joogto fi lfarci farac in cilladii ku jirto kutusaya macnahan oo hayr almacna alasla wuxuu kutusahayaa he ciladu inay ku jirto faraca inay ku jirto kutusahaya hunaa marka maxaa la deliisanaya duuduubkiis waxaa weeye waan kusoo marray waraqaadkii iyo waad ku aragteen lama deliisanayo cilada laftigeeda lakiin maxaa la deliisanahayaa waxyaalo ka mida ah aasaarta iyo raadka iyo saamaynta iyo bidhaamaha ay leedahay ciladu ayaa la deliisanaya ciladu sumado iyo calaamado ay leedahay ayaa la deliisanaya lakiin cilada lafteeda deliisan mayso lannu cilada lafteed haddaad deliisato waa qiyaasu cilow waad kala baxdeen laakiin hadda ma deliisanaya cilada waxaan deliisanaya ciladaas waxyaalo kutusaya iyo calaamaad ayaan deliisanaya tusaalahaan khamrado kale marka hadda khamrada ka hadlayna khamrada waxaa laga yaaba ciladu waxaa weeye aliskaar ayib taa marka waa qiyaasu cila la yihaahda xurimat alkhamru licilat liskaar baa lagu oran xaggaa utuurto ka isaga laakiin markaad qiyaasu dalaala inaad ka dhigto waxaad leedaha waxaan daliilsanahayaa aburka iyo shiirka iyo urka ay leedahay khamradu hee yaan daliilsanaya lanno aburkan iyo shiirkan waa waxa laazima he maxay laazimahayaan khamraday laasimaan khamraday laazimaan abuntaan iyo shiilkan khamraday laazim marka waxyaalaha lawaasimta iyo calaamaadka noocaasa waxay kutusayaan abur iyo shiil iyo markii la arkay kulayl he waxay leeyihiin dadka khamrada yaqaan waxay kutusaysaa inay tahay kii lagu sarqaamahayay laakiin waxaasoo dhan hadii laga waayo waxay kutusaysaa he inay khal noqoto isbedeshay bay kutusaysaa waa iyadoo la dhelin de wax laga hadlayo iyadoo la dhelimin oo wax laga hadlayo laakiin aragtida guud oo isha la arko ama sanka la uriyo wax laga hadlayo marka taa wey aathaarta waxa la delisanay hadda laga hadlayo lakina way anu amar yeesheen yadulu wuxuu kutusahaya ama anahu macnu wuxuu kutusahaya anahu macnuhu yadulu wuxuu kutusahaya calaa wujuud alcilati cilladii inay joogto oo laga helayo fi lfarci farac inay ku jirto ayay kutusahaya nusa qaar waxaa ku qoran sida hadda meesha nooqon wa fi nusqatin calaa wujuudi cilati sharci nusa qaar marka saasaa ku qoran anahu yadulu calaa wujuudi cilati sharci fi lfarci saasaa qoran nusa qaar ba saa ku qoran wahada darbu buu ka yidhi wahada bimidkaa miga calaa adrubin waa noocii buu ka yidhi qiyaaska qiyaasu dalaala loo yaqaano oo la deliilsado shayun min aahaari اlcila aw laazim min lawaasim اlcila la deliilsado calaa adrumin waa noocyabu ku yiri misaaladik waxaad doon doontaa arki doontaa horena oo marnay dudora kusoo marray minhaa waxaa ka mid a an yustadalla in la deliilsado bikhisiisatin maxaa la yihahdaa khada oo la hoos dhigo hadda aniga sida noo xarakaysan bikhasiisatin in la deliilsado waxaa kaloo banaan in la yihahda bikhasiisatin khada la hoos dhigna banaan an yustadalla in la deliilsado bikhisiisatin khaasnimo iyo gooninimo oo min khasaais اxukmi xukunka khawaastiisi waxay khaaska la xukunkan laga hadlay in la soco waa xukmu اlasli ee la soco an yustadala bikhasiisatin waxyaaluhu khaas leeya oo min khasaais اxukmi xukm اasli wey waxyaaluhu khaaska laaba waxaa loo deliisanayaa cala اxukmi cala xukm farci baa loo deliisanaya waxyaalaha waxaa jirta waxyaalaha axkaamtu waa kala duwan tahay de waxaa jirta waxyaala xukunka wujuubka waxaa jirta waxyaala uu khaas leeyahay xukunka nadbiga waxyaala uu khaas leeyahay baa jirta shay baan marka waxaan ka helnay waxyaalihii xukunka nadbiga uu khaaska lahaa baan ka helnay waxaan lena shaygan maadaama laga helay maadaama laga helay xukunka eh, nadbiga waxyaala uu khaas la ahaan jiray allayla nadbini baan ku xukumaynaho shay baan waxaan ka helnay khasaaistii lagu yaqaanay xukunka waajibka ah khasaaistii lagu yaqaanay baan ka helnay waxaan lena shaygan maadaama sumadahaasi calaamadaha iyo bidhaamaha laga helay allayla waxaan siinaynaa he eh, wujuub baan siinaynaa marka shay walba midib gooni leeyahay baa jirti wax laga hadlayo marka an yustadla waa in la deliisa bkhisiisatin waxyaala uu khaas ley khisiisatu shay maa khisiisatu shay waxaa weeye waa shayga ashay ah uladi laa yanfaku canhu aan ka go-ayno shayga aan marna kaa haraynin oo adigu goonida aad la tahay oo mar walba ku daba taaga kaasaa waxaa layihaha khaaisatu maaa fulan la yihahdaa marka khisiisatu min khasaais xukmi xukm اasl waxyaal khaaska leeyahay baa la helay weeye waxaa loo deliisanayaa cala اxukmi xukm اfarci baa loo deliisanaya wadalika kaas misaalka ku caddaanay wadalika waxaa weeye milu waxaa weeye an yustadalla in la deliilsado calaa manci wujuubi sujuudi tilaawa baa la deliilsada wadalika milu an yustadalla waa in la deliilsado calaa manci in la diido wujuubi sujuudi tilaawa sujuudu tilaawa inay waajib tahay baa la diida rag baa waxay dhaheen waa waajib ah, marka sujuud tilaawa soo qur-aanka akrinaysa inaad sujuuddo waa waajib bay dhaheen wadaadana waxay dhaheen waajib ma aha lanno hadda ficil nabina ficil nebi baa la hayaa laakiin qowl lama hayo nebiga inuu sujuuday alay sl slam waa la hayaa nebiga alay slam inuu sujuuday waa la hayaa qolaa waxay dhaheen waa dhallinyaro ah maaqa sagaashamaadkii xoogaa wadaadda muqdisho joogo oo itixaadka ugu kacsanaayo xoogaa abaabulahaya oo muqdisho ka jiray itixaadka gedi meelaha ka jiray ayaa shubha waysaa u sidaynaya markaas waxyaalahay kiciyaan waxaa ka mid ahaa waxay dhaheen salaada markii la sujuud tilaawa markii imaamka u sujuudayo waxay dhaheen allahu akbar inuu yidhaahdo laa yajuus maxaa dhacay bay dhaheen lanna waxay dhi waa fi lcibaada marka ma la ogola markaad markaasaa u taaganta qira'ada u akrinayso markii la gaayo sujuudu tilaawa hee adoon allahu akbar dhihin horey baad ka dhacaysaa allahu akbar haddaad tiraahdo hada ziyaadatun maxaa la yihahda fi salaa waa cibaado weeye waana baatil bay hawshaasaa niman la kacsan yaa nairobi loogu yimi annaga lafteerno anoo dheeraynayno oo maxaa la yihahda aan daba yashinayn markii hawshii keenee yaa waxaan su-aal baan weydiiyey hadda maraykan jiro qaraaba ugu a su-aal baan weydiiyey waxaan ku idhi ina sujuud nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ragcad wal meel kastoo sujuud tilaawa ku jirto inuu sujuuday ma haysan meelaha nebi axmed sujuuday alayh salat slam waa meelo gooniyo warkaa way fahamtay meelada meelaha nebi sujuuday hee sajda iyo saad iyo meelo gooni ah hee baa la hayaawo laakiin sujuud tilaawo o dhan toddobiyo toban meelahaas la sheego waa sujuud tilaawo shan iyo toban toddobiyo toban hadii la badiyo meelahaas nebigu calay wa sujuuday lama hayo waxaan ku yidhi marka meelaha nebigu sujuuday oo dhan meelaha sujuud talaawil sujuud ma la haya dib bay isugu noqdeen waxay dhaheen maya lama hayay dhaheen idan waxaan ku yidhi inaad mee sujuud tilaawo oo nebigu sujuuda aada sujuuddaan haadaa ziyaada weeye waana qiyaas waana baatil meesha wax lasaga keeni ma fahamteen horta waxay dhaheen ha hadday saas tahay tugna marka waa ka noqonayo huna marka waxay kuu keenaysaa imaamka qraa arinaayo sujuud tilaawo markuu rabay inuu sujuud tilaawo sujuudo meeshiis nebi maxamed uu sujuuday suuraddii nebi maxamed kusujuday bas ku sujuuday suuraa kale kuma sujuudi karo marka waa fantay meelata haddaad tirahdo maya waa ii bannaanta inaan suruu hore ku sujuudo waxaan ku leenahay salaadana in la takbiirto hee waa bannaanta haadaa qiyaasun wa haadaa hee qiyaasun marka waa garta meelata nimanka marka halkaas maxaa la yidhaahdaa yaa salafiyadaha looga soo baxay marka waxay dhaheen tumna rabna waa ka noqonay huna marka maxaa laga wadaa huna meeshaan u fiirso wadaadda waxay ka niqaasheen sujuudu tilaawa waxay dhaheen waajib weeye waxaa la hade maxaa waajib nabi maxamed waa ficlu ficilkuna wujuub kuma tusaayo qowl ma hayno maxaad ku waajibseen waa laga diida qaarna waxay dhaheen waa waajib waa in la sujuudo weeye amar iyaa ku jira fasjudu lilahi wacbudu iyo hawlaa ku jira ayad manaa daahir bay keeneen waa laga diida tiba marka la isku haya marka wadaadadii diiday inay waajib tahay ayaa waxay dhaheen sujuudu tilaawa annaga idinku horta maxaa jira idin xukuna ah isla ogolnay oo muxuu yahay sujuudaha nafliga oo sunnada ah ma banaan tahay in raaxilada dusheeda lagu sujuudo adoo horey saaran ah, oo gaadiid saaran inaad ku sujuudo ma banaanta haabay dhaheen haye salaadaha waajibka ah ma banaanta adoo hal saaran ama artis ama faras ah inaad ku sujuudo maya oo inaad ka degto dhulka u degato tukato haye waxay dhahen waayahay sujuud tilaawo ma banaanta anoo rtiga iga saaran oo faraska iga saaran oo baabuurka kaxaysanaya qur-aan akhrisanahaya inaan sujuudo ma ii banaanta haabay dhaheen waa jabteen baa le marka oo maxaan ku jabna lianna waxaa leeyahy radooyda iyo gaadiidkiisa in lagu sujuudo waxay ahayd xukun uu iska lahaa hee shayga sunnada iska lahay bay ahayd hunaa marka maxaa kuu soo baxdo ku jabteen inay tahay sujuud tilaawa inay sunatnimo tahay baa kuu soo baxo waa jabteen tii baa laga hadlaya marka waa khaaso lagu garto shaygan inuu sunno yahay waxaa lagu garanaya kowna oo ku bannaan yahay gaadiidkaiyo raaxyada dusheeda in lagu sujuudo waa khaasiyo iyo mas'alo lagu garto inuu sunno yahay waxaa lagu gartaa shaygu inuu waajib yahay sujuudu inay waajib yahay waxaa lagu gartaa inaysan ku bannaanayn hee gaadiidka in lagu dul sujuudo waa markaa cuudaajin hadda la soco lakin aduu diyaarad hawada maraysa iyo markab ninkaxaysanahaya iyo bas ninkaxaysanahaya iyo hadda aduu saarantahay adigana lagaa yeelaya inaad lagu istaajiyo la tukado salaaddu kaa tegi maysa waa tukanaysaa taa maa waa laga hadlaayo marka tii baa nimanka lagu jawaabay milu an yustadalla waa in la daliilsado calaa manci wujuubi sujuudi tilaawa inay waajib tahay in loo daliilsado bijawaasiha bijawaasi banaanashada wey bijawaasi banaanashada ficlahaa samaynteeda uu bannaan yahay cala araaxilati in gaadiidkai rooyda lagula dul sujuudo banaan saasa loo daliishaday faina jawaasahu faina jawaasahu jawaasu ficlu faina jawaasahu jawaasu lficl ficilka banaanashadiisa cala araaxilati rarooyda iyo gaadiidka lagu dul sujuudo min axkaami nawaafil nawaafisha iyo sunooyinka axkaamtay lahayd weeye taa marka waxaad kuu soo baxday wey inay sunno tahay oysan waajib ahayn wadaadadii markay yidhi waa waajib waa jabeen weeye mar haddaad ogolaatay gaadiidka dusha lagu sujuuda sujuudu tilaawa waxaa weeye gaadiidka lagu dulsujuuda waxay min khasaa'is ilhee axkaamu nawaafil bay ahayd marka halkaas lagu kala tuwayo waa weji wax loo deliisay wayalihi midkan waxaa xiga weeye ma yustadal waxaa la deliisanay masaaisha xoogaa waa iska magaciisa lakin maskaxda in laga shaqeeyo u baahan tahay maskaxda in laga shaqeeyo masaa-isha la soco ad adag haddii aan maskaxda looga shaqeynana culummada maxaa la yidhaahdaa waxbarashada iyo sayjoolka waxay ku leeyihiin haddaadan masaaisha adag aadan maskaxaada gelinin waxaa weeye caqligaagu waa gurahaya wey ceel guri baa ceelka hadii laga cabo biyuha soo burqanaya ceelka haddaan laga cabin waa urahaya gura maalin dambe goof noqonaya marka maskaxda waxay u baahantay inaad ka shaqayso meelaha adag aad gelisay riyaadaad kala marka waa dhib male masaaisha aad masaxda looga shaqaysay wayelihika waxaa xiga maa yustadalu wixii la daliisanaya binadiiri lxukmi xukunka midka u eg midka shabaho nadiir lxukmi xukunka asalka midka isagaa shabaha loo deliisanaayo xukun farciga ah wayaliika waxayga ma yustadal wix loo deliisanaayo binadiiri lxukm xukunka midka nadiirku nadiiru shay ee miligu shabiih midka asaga shabaha binadiiri lxukm nadiir xukm hadda laga hadlayana muxuu yahay waa xukunka asalka waa waxa loo deliisanaya cala alxukmi axlalxukm farci baa loo deliisanayao ka qowlina qorahdanada aan yaro iska isaalayn midkan asaga ahay fii wujuubi zakaa sikadu inay waajib ku tahay fii maali sabiyi ilmaha yarkaa maalkiisa inay waajib ku tahay waxaa loo deliisanaya inahu maxaa amr iyo shana yajib waa waajibahaya alcushru toban meelood meel baa waajibaysaa fii zarcihi ay zarci maxaa la yihahdaa sabiy bay ku waajibaysaawo cunuga sabiga oo yarkaa on qaan gaarin ma ah hantidiisa soo goday iyo raajinkiisa beerta kasoo beer gurey tusaala beertii u lahaa toban meelood meel baa ku waajibaysaw haye taa marka maxay tahay waa maqiisu maxaa la yihahdaa calayhi ogol waa asalkii la soco oo muxuu kan waa isla ogolnahay oo shiiraasi markuu kitaabtiisa kale wuxuu keenay xadiis buu keena xadiis baailu keeno oo muxuu yahay wuxuu yidhi qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam inay cushurku ilmaha addoonka sabiga ku waajiba waxaa u daliila weeye qowluhu calayhi salaatu wasalaam man wajaba alcushru fii sarcihi he wajabat isakaatu fii maalihi kalbaaliqi buu yiri xadiiska xufaadda intay baareen oo culammadu baareen dhinacu laga dirsaa wax jira maaho ah, wax jira maaho waa xadiis maxaa la yidhahda aan hoggaan lahayn marka macnaheedu muxuu yahay wadaadaha waxay qabaan ilmaha yarkaa maalkiisa cushiga maa masagar iyo raashinka laga hadlaaya waxaa waajib ku ah toban meelood meel inuu bixiyo taa way qabaan ka warrama baaliya geeliisa iyo arigiisa iyo lacagtiisa ka warrama diidnabide oo maxaa dhahay waxay dihin qaangaar ma waxba maahan waxa way ilma carruura waa sabi wax marka maxali ku waajibi mayso marka waxaa leeyahay in maalkiisii sekadii inay ku waajibtay raashinka iyo cushub uu ka waajibay hee haadaa wal aslu wey waad ogoshay nafahansiya farqiga u dhexeeya raashinkan cushuu ka waajibay iyo geelaan u daaqahaya he nafaansiya farqiga u dhexeeya haadaa maalun wa haadaa maalun maxaa udhexeeya wax udhexeeya ma jiro marka haddaad kan ogolaateen oo zarciga in sekadu waajib kutaho maalkii sabiga ah waxaa waajibka oo qasamka inaad sekadu in xoolaa lagu leeya ad ogolaataan wax udhexeeyana aysan jirin midda kale oo weji labaada maalka sabiga iyo maalka baaliqa wax udhexeeya ma jira laanno labadaba waxaa weeye cilada sekadu ugu waajibaysa waxaa weeye anahu naami inuu yahay waa inuu koraayo oo tabcanayo oo beerti masaga ka soo go-ayso oo badan tahay oo geeli badanayo arig badanayo lodi badanayso oo dhalanahaya xoolo ku godhaya marka kulli waaxid caali minhuma waa yanmu waa badanahaya marka imanka waa la jebiye marka saa waxay dhi inahu amar yeeshada yajibu waxa waajiba ah, alcushru toban meelood baa waajibaysa fii zarcihi ay sarci sabiyi wey fawajabat zakaatu sekadiina waa waajibtay weeye fii maalihi ay maali sabiyi bay ku waajibtay weeye kalbaaliqi sida midka qaangaarkaa ah. kan qaangaarkaa xoolihii cushriga raashinkiisa cushri baa ku waajibahayo ama ruux cushri ka tira waa isla mid cushri haddaad ruux cushri ka tira waa isla mid ile markii la nafaqeeyo oo lacag la geliya markii maxaa leeyahay webi ay waraabiso xaryadun bay ku kala duwan midna cushri oga midna rubuc cushriga xoolihiisi marka waxa leey qofka qaangaarka waad ogoshiin cushri iyo rubuc cushri waxaa tiradaba inay ka waajibaysa qaangaarka waad baaliqa waad ogoshiin maalkiisa inay si ka waajibaysan waad ogoshiin dhinacaad isu raacayseen laakiin midkan yarka sabiga inaad tirahdaan cushri waa ka waajibaya xoolihiisa iyo masagadiisa hantidiisa kale geenisa arigiisa ganacsigiisa ka waajibi mayso maxaa ku kala qaateen lanna haadaa nadiiru haada waa isla mid wax udhexeeyana ma jiro marka taas weeye marka fawajabat izakaatu waa waajibtay fii maalihi maali sabiil way waajibtay maxayna ku waajibtay weeye bijamici anahu maalun maxaa la yihaahdaa inuu yahay wey maal inuu yahay bisababi mulk la mulkiyey oo korahaya waxaa la inuu yahay wax farqa udhexeeya ma jiro wey kalbaaliq sida baaliqi oo kale wey sida baaliq oo kale wey marka waajiba marka baaliqa asagana maxaa leeyahay xoolisa isagii ku waajibtaa ama masagihi raashin ha noqdo iyo beer ama hanti kale ha noqoto wey wuxuu ku yihi marka fayustadalu waa la deliilsanaya hawsha iyada waxaa loo deliilsanaya oo maxay tahay in asalkii oo cushurka ah inay saka ku waajibtay ba waxaa loo deliilsanaya he fayustadalu bilcushri cushurkaas inay saka ku waajibtay ogoshma waxaa loo deliilsanaya calaa rubci cushur rubc cushurka inay waajib ku tahay oo tusaaleaan haddaad tirahdeen cusur waa ogolna inay ka waajiba maalkiisa he cusur ka waram ila cusur wuxuu ka waajibahayey he beerta uu asagu uusan maxaa la xareedda iyo webiga maxaa la yihahdaa daadka u waraabiyo uusan wax mushqaayad iyo wax qarash uusan gelin rab cushur ka bixinay midda asagu u waraabiyo oo matoor ku waraabiyo qarash ku waraabiyo shaqaalo geliyo qarash uga baxayna rabul cushur bay ahay hadda waxaad tirahdeen bale midda cusur cusur waa ogolna inuu ka waajibo waana midda la sheegay midda laga aamusay oo rub cushur ka waajiba iyada ka warramaale maxay ku kala duwan yihin kordwey ma jiro waa ogolnahay ban haddaad ogoshihi in maalkala ogolaadale marka fayustadalu waa la deliisan bilcushri waa waxaa loo deliisan calaa rubci cushri calaa wujuubi rubci lcushri rubci cushri inuu waajibahayo ay mise masalan ka booda masalan ka booda waa inaad celisaan waa ka qawlina oo kale wey waa ka qawli qoraaxdanada wey fii dihaarin maxaa leeyahay dimihi qofka dimiga dihaarkiisa wey dimigu waa qofka gaalada muslimiinta ku hoos nool baa waxaa la ysku hayaa qofka muslimka oo xorta oo maxaa la yidhaha ama baaliqa qaangaarka oon waalayn dee qofka aan waalinay saqiirkan aan ahayn dalaaqiisuna waa ansaxayaa dihaarkiisuna waa ansaxaya qofka baaliqa caaqilka dihaarkiisa dalaad waa ansaxaya ayib ka warrama qofka macalay dimiga gaalka ah baa leeyahay dalaaqiisu ma ansaxay mise ma ansaxay waa ansaxaya baa dihaarkiisa ka warrama wadaadaa diiday wadaaday diiday baa waxaa rabaa in la laazimiyo oo la yidhaahdo war qofkan dimiga oo gaalka ah waxaad ogolaateen dalaaqiisu inuu ansaxay haweeneyda furo haddii marka uu dihaar uu sameeyo maxaa diidaya inuu dihaarkiisu ansaxo ti baa laaزiminaya لأnه hada waaa weeye طaلاaqu waa xukm weeye zihaarkuna waa xukm weeye labaduna waxay ku tacaluqaan zawjo iyo xaas bay ku tacaluqaan oo labada uu qabay ku tacaluqaan maxaa udhe wax farqa udhexey ma jiro oo ka qawlina oraha danna masale kale wey uu kugu fahansiinaayo nadiir اlxukm binadiir uu kugu fahansiinaayo oo ka qawlina fi dihaari dimiya aan nidhi inahu yasxu waa asaxaya طaلاaqu waa asaxaya wey fayasxu dihaaru dihaarkiisuna waa asaxaya wey waa asaxaya wax farqa udhexeey jan ma jiro wax farqiyo labada udhexeeya ma jiro weeye lannahu baaliqun caaqilun weeye waa saxaya alaaqisna waa saxay dairkuna waa sax udhexeeya ma jiro fayustadalu bilcushri cala rubci lcushri weeye waa bialaaqi baa loo deliisan asagana cala dihaar baa loo deliisan oo haddaad tirahdaan alaaqisu waa asaxaya kadalika waxaan haynaa dihaaru yasix wax farqa udhexeeyana ma jiro maxaa dhacay liannahumaa labadan ayagaa nadiiraani waa isu egyihin nadiiraani shabiihaan waa isu egyihin oo maxaa dhacay cushri iyo rubcu cushri liannahumaa cushri rubcu cushri waa nadiiraan waa isg wax u dhexaymaan haddaad cushri ogoshahay rubc cushrna waa inaad ogolaato cushri haddaad ogolaato inay isaga ku waajibayso maalu sabiyi ahayd inaad maalkiisa kalese inay isaga ku waajibto ogolaatana waa qasab wey lanna waa nadiiraan kadalika waxa weeye aalaaq wadihaar hee nadiiraani waa isu ogin waa shabiihaani waa isu wax lagu kala qaadana ma jiro fayadulu wuu kutusaaya <coughs> axaduhumaa midkood kutusaaya fayadulu axaduhumaa waa kutusaaya cala alaakhar midkood kutusaaya markii alaaq aad aragto oo la ogolaaday ninkii loo ogolaaday ihaarna waa kutusahaya cusr markaa artay wujuubkiisa rubc waa ogolaa mid mid waa kutusaya wax farqi udhexeyn ma jiro markii rubcul uu ku waajibay maalkii sabiga sekadu maalkiisana kale waa kuwaajibta waa kutusahaya wax udhexeeya ma jiraan wahada darbu noocaan qiyaaskan wahada darbu min alqiyaasi yajri wuxuu soconaya dureersanayaa majra alkhafiyi min qiyaas alcila fi lixtimaal xagga ixtimaalkooda hadda muxuu rabaa in xukunkiisa kuu sheego xuquuqiisu muxuu xuquuqi waa hada darbun inowcan isaga oo min alqiyaasi qiyaaska ka mida yejri wuxuu soconaya ood rureersanod ka qaadaysaa majra alkhafiyi min qiyaasi alcilla fi lixtimaal xagga ixtimaalka kaas ixtimaal ku jiray baa ku jiro lakaasuna waxbuu ixtimaalay soo ma inuu wujuubu ixtimaalaya qiyaaska khafiga waa soo marnay wajiyo badan buu ixtimaalaya waa hadda wadaadku soo ornaya tucmiga iyo maxaa la yidhaahdaa isheeg riqanimada iyo waa tuu ixtimaal inuu ku jiro ixtimaalkii baa ku jira buu ku yidhi meeshaa kaa marisa baad marsiinaysaa oo xukmu qaadi hadduu khilaafo he laa yunqadu bihi lagu burin maayo saas ra ku iha ilaa an yatafiqa an yaxsila inuu xasilo mooge ilaa an yatafiqa inuu xasilo oo la helo an yaqac inuu dhaca mooge fiihi dhexdiisa ma shay inuu dhaca moogiye oo yujmacu lagu ijmaco lagu kulmay calaa dalaalatihi tusitaankiisa cilada uu kutusahayo macnihii meesha ku jiray calaa dalaalatihi maxay tahay ciladii ma ahaan shayga cilada kutusahay oo tasiirka cilada ah maaa l laaimkeediia ah in lagu ijmac moogi haddii lagu ijma muu noqonaya haddii lagu ijma wuuu noqonaya qawi buu noqonaya wuxuu noqonayaa qiyaas ljeli shaqaas maana soo maray salawaatuna soo jiri وkذلika kul maاsتنbda min الcilل وأجmع المسلimuuna عalayhi fahuwa jeliy kaإجmاعiهim عalى xadi الradci والzajri soo nama soo dhin kaasoo kal noqonaya ijmac buu noqonaya qaadigana markaa lagu gulinaya laakiin inta ka horaysa maya inta aan lagu ijmaacin ninba meel buu ujiidanaya ilaa yatafiq yaxsil inuu xasilnimo ihi dhexdiisa ma shayg inuu dhaca moogayo yujmacu lagu ijmaaco wixii dalaalatulcila ahaa ayaa lagu ijmaacaya culummada islaamku ay kortigood isku raacayaan ah, maa yujmacu calaa dalaalatihi ay dalaalatihu kutusaaya muxuu kutusaayaa wuxuu kutusahayaa eh, in ciladii ay faraca ku jirto ayaa lagu ijmaacay fayasiiru markaas wuxuu ahaanayaa kaljeliyi sida jeligii iyo qiyaas jeliga oo kale ahanaya kaljeliyi qiyaas jeliyi ahaanaya fii naqdi اxukmi xukunka in lagu burinay bihi asaga lagu burinaayo mar haddii xukunka lagu burinaayo waxaa qiyaas jeli ah ayuu noqonayaa weeye inta ka horaysa laakiin ixtimaalkaasaa ku jira ninba meel buu u oo ninba meel ayuu ku dhufanaya fasl wuxuu wa darbu haalif darbiga saddexaad waxaa weeye huwa qiyaasu shabah weeye qiyaasu shabah shiraasi markuu marahayay kutubtiisa kale tafsirada iyo hadda markuu maraya sharx oo kale wuxuu yidhi wathaaliثu min qiyaasi min qiyaasi dalaalawi meesha hadda anaga saddex nooga dhigo saddex kitaabkaan u qaybiyey markuu sharxa marayo wuxuu ku yihi wadarbu haaliu min qiyaasi dalaala buu yihi qaybta saddexaad hadda maxaan soo marnay u fiirso qiyaas maxaa la yihahdaa dalaala maxaan soo marnay e, minhaa an yustadila bikasiisati buna soo yiri wa yalihi maa yustadil wabu noo sheeg sooma jeedaa darbi saddexaad bu wuxuu ka dhiga e wadarbu haaliu maxaa la min qiyaasi dalaala waxaa weeye qiyaasu shabah buu yihi marka qiyaasan shabahan dano hadda anaga gooni nooga dhigay wuxuu ka dhigay farac iyo laan ka mid ahe qiyaasu dalaalu ka dhigay halkaasuu dhigay marka ma usan tirin laba bes ka dhigay tabsirada taas waa sharc tabsirada markuu marahayana wuxuu yidhi waxaa xukun lagu jamcin karo asli farac la isugu keeni karaa imaa cilatun wa imaa dalaalatun kutusaysa kii marka shabah marka waa ka tuuray marka kana waa noogu tafsiiliyey waa noo badbadiyey labada ayagaana waa gooyey labada ayagaana waa gooyey marka taa macnaheed waxay kutusaysaa in maxaa la yidhaahdaa kutubtu aysan shuqul isku lahayn bay kutusaysa kutubtu shuqul bay kutusaysaa marka wathalis waxaan soconaya dariiqadeena oo soo qaybiyey waxa wey fasl waxa wey wadarbu thalis huwa waxa qiyaasu shabah qiyaaska isu ekaynta shabah ayuha alikhwa la socda intaanan dhex gelin qiyaas shabah kelimatu shabah macaani badan baa loo isticmaala fiqiga iyo usuusha iyo caqaa'idka iyo meelaha markaad marayso iyo xadiidka meelo badan tafsiirka macaani badan baa loo isticmaala marka meel marka shabah lagu yidhaahdo waa inaad ka baarandegto waa loola jeedo waa loola jeedo waa inaad hoos u degto ood fiiriso ood go-aan ka gaarto wuxuu waxaa weeye qiyaasu shabah an taxmila waa inaad ku xambaarta farcan farac baad ku xambaaraysa an tulxiqa tarudda iyo wax o dhan waa isku macale wa an taxmila inaad ku xambaartay anta adigu faracan farac waa inaad ku xambaarta weye cala alasli asl waa inaad haleeshiiso ood u celiso bidarbi noocna inaad ugu celiso oo min ashabihi darbi nooc inaad ugu celiso min ashabah xagga isu ekaanshaha inaad ugu celiso shaba hadda maxaa laga wadaa shabu qaabo badan buu noqon kara qaabka noqon waxaa ka mid a ah xagga khilqada inay isaga egyihiin tusaalahaan in la yihaahdo faraska wadaadaha waxay dheheen faraska hilibkiisa ma la cuni karaa markaasay dheheen lama cuni karo oo maxaa dhacay liannahu yushbihu alximaar bay dheheen dameerka ku shabaha meesha wax laga dhinaariye ma jirta xagga suurada wadaada la soco liannahu yushbihu alximaar qola kale waxay dheheen haa waa banaan waa la cuni kara maxaa dhacay liannahu waxay dheheen yurkabu calayhi waa yuxaarab maxaa la waa yusaafar maxaa la yidhi geelu shabaha waa dheereeya dagaalkaa lagu galaa qaynuu leeyahay waa qaali wey dameerka waa ka sarreeya bay dheheen xagga qiimaha iyo manfacada iyo jeclaanta waxay dhaheen dameer iyo faras haddii lasoo garab taago fardaha midka ugu liitay dameeraha midka ugu fiican in soo garab istaago waxay dhaheen qofka biniaadamkaa faraskaas ku boodayaba marka waxay dhaheen shughul iskuma leh marka waxay dhaheen waa la cunay hilbiis waa banaanya waa xalaal kel maxaa la yidhaahdaa ibil weeye meesha hadda la aaday ma ujeedaa suuradaa la aaday marna suuraa la aaday marna maxaa la aaday xagga manfacadii awsaafta la aaday ninkiir waa banaanya xaggee aaday xagga manfacadii awsaaftu aaday ninkiir ma banaana xaggee aaday xagga suuradii khilqigu aaday qolo kale waxay dhaheen geriga hilibkiis ma la cuni karaa gorayada ma la cuni karaa waxay dhaheen haa oo maxaa dhacay xoogay dhaheen geel u egyahay geel u egyahay waa la cuni maadaama geel u egyahay qoor dheer leegi oo dheereeyo saas waa la cuni karaa ogti warkeeda qolo wadaadana waa diiday laakiin saxiix waa inuu bannaan yahay oo gerigii la cuni karaa ayib lakin wajeer intaad tagto isku ugaarsato iyaan xabad madax kaaga dheh ayib marka maxaa la yihahda wa nooc min maxaa la min ashabah marka shabah hadda maxaa laga wada shabahan hadda waxaa laga wadaa marna xagga awsaaftu noqon karaa sidaan sheegnay marna wuxuu noqon karaa xagga khilqada inta inta badan laakin waxaa loo jeedaa xagga awsaafta loo jeeda khilqada wax macana kuma xidhan inta badan waxaa loo jeeda xagga awsaafta iyo maxaa le macaanida la milicsanayo wadaalika kaas waxaa weye mithlu waxaa weeye an yataradada waa inuu noqdo alfarcu farc baa wuxuu noqnoqday farc baa masalada xukun aan raadinayne bayna alaslayn laba asl dhexdood buu noqnoqday asalkan qayb weegay kana qayb weegyahay yushbihu wuu shabaha weye axaduhuma midkood wuxuu ka shabahaa fii alaaثati awsaaf saddex wasifuu ka shabahaa wayushbihu aakhara mid kale wuxuu ka shabahaa fii wasfayni laba waصfi shan wasfaa meesha taalla iyo laba asal maxaa la asal saddex buu ka shabahaya asalna buu ka shabahaya waa iska dhib yeri karo fayuraddu waa loo naqahayaa ilaa ashbah maxaa la yidhaha aslayni bihi labada asal midka uu shabahaya ayaa loo celinaya fayuraddu waa loo celinaya ilaa ashbah aslayn labada asal midku u shab u dhow yahay weeye bihi asaga ayaa loo celinaya wadaalika la soco laakiin halkaan waxaa jira qiyaasulcagsi wax la yidhaha qiyaasulcagsigu kan waa ka duwany qiyaasulcagsigu muxuu ahaa waa laba shay oo midna xalaaliya midna xaaraam yahe inaad xukun aad maxaa saa qiyaas qaadato oo ninkii xaaskiisa u galmooday ajir baa laga siinahaya e hadduu haween xaaraan u galmoodana he ajir baa loo qorahaya oo maxaa dhacay waxaa weye labadaasa ah, maxaa la yirahda waa cagsigu cagsigu waa alaal xaaraan saa qiyaas kan ma aha shuqul kuma le la socoliga wadaaddaa isku qalday wadalika waxa wey kalcabdi addoonkii oo kale wey yushbi wuxuu shabahaya alxura qofka xorta wuu shabahaya fii anahu aadamiyun inuu aadam yahay adoonku inuu aadam yahay ilaahay abuure qof aadam bini aadan yahay haye mukhaaabun ee mukalafun wey mukhaaab waa lala hadlaya mukhaabka ata waxaa laga wadaa mukalaf weeye waa lakale waa la takliifinayaayo waxaa lagula hadlayaa alawaamir wاnawaahi waxaa la waxaa samee waa awaamir oo lagula hadlaya waxaa samay waa nawaahi oo lagula hadlaya mukhaaab waa mukalaf wey musaabu waa la abaal marinaya markuu jawaajibaadka la yimaado waa laga abaalmarin wa mucaaqabun waa la ciqaabi markuu nawaahi ku dhaco oo xaaraan dardaro waa la ciqaabi wey taxta mashiicat ilahi buu yaallaa ayib taas waa asal wey wayushbiu shabahaya albahimata mayeeraanka xayawaankana waa shabahaya fii anahu asagu mamluukun mid la mulkinaya inuu yahay muqawamun oo la qaymaynaayo suuqa intalige la qaymaynaayo meequu gooya kam yasir fa yulxaqu waa la haleelsin weeye bimaa kiibaa la haleelsin huwa asaguba ashbahu bihi isagoo aad ugu egyo shaba haleelsiinaya marka wadaadadu markay dhinaadhigeen keeguu egya waxay u shabah badan yahay xoolaha inuu shabah badan yahay baa la waay an xoolihii maxaa dhacay waa la gadi waa la qaymayn maxaa la waa la kala dhaxli waa la dardaarmi xagga fulaan intaas intaasoo wajiba xoolaha ka shabah marka xoolaha laga dabato xooluhu badan yahay marka waad ujeeda hadda asal kee maxaa kee la haleelsiiye marka waxaa la haleelsiiyey weeye hadba midka uu badan yahay kii tusaala saddexda u ka shabahay ama tobanka uu ka shabahay kaasaa laga daba tuuray ka kale waa laga tegahaya shabig marka waa ujeedaa dhinacyo ka shabaho waad ujeedaa wixii wakal wuduu weysadii oo kale weeye yushbi wuxuu shabaha weeye atayamuma ayuu shabaha wey weysadu tayamuma waa shabahdaa xaggee ka shabahaysaa fii ijaabi niya xagga niyada inay waajibta waad ogtihiin kutubulfiq waxaa ku qoran eh, eh, tayamumka waxaa waajiba in la niyoodo weysada laakiin waajib ma aha oo culamo allahi maxaa dhacay tayamku waa ahaaro aciifa waa in la niyoodo ayam waa qawi waa biyo halkaasay maryen marka tiibaa marka hadda laga doodahaya tiibaa laga dooda waaa l kalwuduu weeye yushbi wuxuu shabaha atayamu u fi ijaabi niya xagga waajibidda niyada la waajibina wuxuu ka shabaha min jihati anahu طahaaratun inuu yahay can xadaثin inuu طahaaro yahay weysadu waxaa weeye waa طahaaro xel laga طahaara can xadaث baa laga طahaaro qaadanaya tayamkuna waxaa weeye waa tayamumun iyo maa tawadu weeye can xadain marka waa isku mid wey xagga waa iska shabahaan oo waxa weye min jihati anahu ahaaratu can xada bay labadaba wey ahaara laga dahaaro qaadanayo laakiin maxaa la yihahdaa rafcu xada iyo maaa la yihaahdaa iyo waa ti lakaduwaad gargaraysa kutub fiq waad ogtihiin wuxuu kiri waa yushbihu wudu wuxuu shabahaa tayamum ka shabahaa e yushbi may cafan yushbihu maa wudu wuxuu shabahaa weye izaalat nijaasa nijaasada in la suuliyana waa shabaha yushbi wudu wudu waa shabaha izaalat nijaasa wuu shabahaa wey ila nijaasada yar waa iska daahiriyaaye fii annahaa inay tahay weeye ahaaratun inay tahay weeye isaalat nijaasa fii annahaa fii annahu inuu yahay isaalat nijaasa inuu yahay wey ahaaratun inuu yahay la iska daahirinahayo bimaa'icin shay dareera shay dareera ah oo maa'ica ah, oo qulqulahaya in la ysaga suulinahayo marka weysaduna waa shay maa'ica oo dareera wey oo qulqulahayo biyaa wey haye ahaarada waxaa nijaasada lagu suulinayana asaguna waa shay maxaa le maa'ica oo dareera halkaas iska shabahaan wey hawshaas iyaga iska shabahan wey fa yulxaqu waa la haliirsin weeye marka bimaa huwa ashbahu bihi labadaa midka uu shabaho ayaa la haliirsinaya labada ayaga fa yulxaqu bimaa huwa ashbahu bihi e tayamumka waxaa maxaa la yihahdaa yulxaqu tayamum aljaamic hadda weysadii waxaa la haleelsiin tayamumkii baa la haleelsiin niyadiina waa waajibaysaa lanno jaamic baa jira oo maxay tahay kullu waaxid waxaa weeye xadaun he tahaaratun can اlxadai wey taasa marka la haleelsinaya ee la haleelsiin maayo maxaa la yidhaha isaalaة najaasaad la haleelsiin maayo halkaasuu u ogyahay u dhow yahay oo u og badan yahay halkaasuu u dhow yahay haddaba markaan adilahayn baa laga hadlaya markaad adilahaysan laakiin inay ah, weysada inay tahaaradu waajibaysa in niyadu waajibaysa markaad adilahaysa adilaha sii daynaysa lakin markii qiyaas to maskax laga shaqaysanayo wax laga hadlaayo ayb wuxuu ku yidhi fahaada midkaan asaga ikhtalafa waa iskhilaafeen waa ismaan dhaafeen asxaabuna annaga asxaabtanadu waa isku maan dhaafeen fiihi dhexdeed ma xuja mise xuja qiyaasu shabah ma xuja mise xujo maaha ma bail ba mise waa saxiix waa la isku maandhaafay inuu ku yidhi fa minhum waxaa ka mid a man qaala qof yidhi ina dalika uqiyaasu shabaha yasixu waa asaxaaya waana la xujaysan kara wadaada yiri baa jira weeye ayb waana sida aad moodo walcilmu cind allah inay xoog badan tahay walishaafici imaam shaafici waxaa u sugnaaday maa yadulu caleyh wax kutusahaya ayaa jira aqwaashda qaybo kutusahaya ayaa jirta meesha hore waa sida saaxibulxaashiyada waa sagu keenay halka ka akriya wuxuu ku yidhi wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi laa yasixu ma asaxahayo ma asaxay waana baatil niman yihi baana kamid ah fuqahada wey iyo usuuliyiinta ka mida ah. qowlkii shaafici ka warran marka ma tuuraysaa wuxuu guri wataawala wuu ta'wiilsado waa fasirtay waa leexiyey weeye maa qaala shaaficiyu shaafici wuxuu yihina waa ta'wiiliyo meel kale u luqinjibaaray wey muxuuna ku ta'wiiliye calaa annahu shaafici araada inuu la doonay ama calaa anahu amar yeshaani araada inuu la doonay bihi qowlkiisa imaamu shaafici inuu la doonay annahu qiyaasu shabaha yurajax waa lagu rajaxaya bihi asaga qiyaasu lcilati baa lagu rajaxaya qiyaasulcilla oo qiyaasulcilla hadday iska kaa qabtaan qiyaasulcilla iska kaa qabtay qiyaasulcilla hadday iska kaa qabtaan oo masalada ay dhowr cilla ay ku jiraan midda shabaha badan oo u eg ayaad rajaxaysaa meesha hadda bihda ay ku jirto waxaw nusakh oo dhan waa ku jirtaa laakiin waxaad muddaa xoogaa macnaha in laga kaaftoomi lahaa oo meesha uu yiri wey ala maxaa la yidhahda anahu yurajaxu bih bihdaas waa laga kaaftoominaa markaas maxay noo hay anahu yurajaxu qiyaasulcillata saas inoo bihda meesha laga tuuro bikarati shabah karatshabah lagu rajaxo macnaha shabahan shaafici uu ka hadlayo waxaa weeye dheh qiyaas madax bannaan ma ahane markaad qiyaasu cila aad ku jirto ayaa waxaad fiirinaysaa cilalkan ku jira xukunka iyo awsaafta kala jiidanaysa midda uu u shabah badan ya u ekaansha badan aad fiirinaysaa taasaad marka ayadaa wax dhisaysaa halkaasay ku fasireen meesha ayay ku fasireen weeye ayb laakiin sida xooga badan waxaad moodaa walcilmi waan midda saanaan loo badan hadda asigu in la diiday ayaa loo badan yahay laakiin waxaad moodaa markii aad loo dhiraaniro laga baaraandego sida shaafici qaba inay xoog badan tahay wey saas moodaa sababto waxaa weeye leeyihin ninka le ibnu qudaama rawdaha uu rajaxa rawdaha uu rajaxa sababto waxaa weeye hadda ninka la yiraahdo eh, mustasaha waa rajaxa isaga laftiisa waa u dhawaad uu rajaxo uu ku dul wareey sababto waxaa weeye qofka mujtahidkaa dareenkiisa iyo baxtigiisa inay ku adoonsada marka waxay leeyihin ninkii inta hawshaan dhiraanidiya xagga shubha iyo isu ekaanshaanta xukun ku dhisa qofka noocaasa in la yihahdo waxaad wax ku dhisay waa baatil ma jirto leanna waxay dhaheen daniga iyo malaha iyo fikirkaaga iyo hawsha meesha aad wax ka dareemayso e hawl sahlan maa qofka mujtahidkaa xalay wuxuu dhiraaniriye wuxuu kariyey in lagu diido oo wejiga looga dhufto macna baatilana usan ka dhalanaynin waxay lehin sax ma aha oo maxaa leeyahay dadaalkiisi la tuuro sax ma waana sax warka asaga waa saxw culamada mujtahidiinta waxa ay dhiraan dhiriyeen hadduusan baadil uusan kutusaynin laakiin qawaacidda shareecada uu waafaqsan yahay oo la iska wehesho garo waa la weheshanaya adilo uu khilaafayo waxaad khilaafan adigu ma haysid marka maxaa la yidhaha midkaasaa waa saas wakhtalafa waa iskhilaafeen weeye alqaa'iluuna kuwa dhahay biqiyaasi shabah kuwa dhahay waa iskhilaafeen kuwa xataa dhahay qiyaasu shabah waa xujo waanay asaxaya baa iskhilaafay wey fa minhu waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi ashabhu aladii yuraddu bihi alfarcu ila alasli waxaa weye yajib waxaa waajibaysa an yakuuna xukman xagga xukunka weeyeyna qiyaaska iyo faraca waxay dhaheen markay shabah weynaadah laysu celinaayo waa inay iska shabahaan xagga xukunka xalaal iyo xalaal xaaraan iyo xaaraan karaahiyo karaaho taxriim iyo taxriim ibaax iyo ibaaxo xagga xukunka waa inay iska shabahaan shabah waxaan ka fiirinayna xagga xukunka faqad wadaadaajir waa min waxaa ka mid ah man qaala ashabahu alladii yuraddu bihi alfarcu ila alasl waxaa weye yajib waxaa waajibahay an yakuuna xukman xukunka inuu ahaado ayaa waajiba bay dhaheen xagga xukunka bes aan fiirinayna taa macnaheedu maxay tahay awsaaf iyo sifooyin ma fiirina anaga waxaan fiirina xukunka ba isaga shabahan bas oo min waxaa ka mid a man qaala yidhi yajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado shabhu inuu ahaado an yakuuna shabhu inuu ahaado way xukmu inu ahaado waa dhici kartaa anu goyn maynayna xukm waa dhici kartaa wayajuusu waxaa kaloo banaan an yakuuna sifatan inuu sifayana waa dhici kartaa xukunka inu yana waa dhici kartaa sifa inu yana waa dhici kartaa oo muxuu ya xukunka tusaalaan addoonkao kale xukunku wuxuu ahaa waxaa la yidhaahdaa in la gadi kara buu ahaa in la gadi karo oo la hibayn karo oo la dardaarmi karo oo la dhaxli karo sidxoo la qaymin karo xukun bay ahayd wasfi ahayd tilmaamay ahayd xukun bay ahayd cafwan xukun bay ahayd halka xukun bay ahayd maxay la yidhaahdaa isha xagga sifaduna maxay ahayd xagga sifadu waxay inuu bini aadan yahay lala hadlahayo lala khitaabayo la ciqaabayo la abaalmarinaayo sifa maxaa la yidhahdaae wasfi bay ahayd marka qoladan waxay dhaheen labadaba waan fiirinayna annaga waa la isugu celin karaa laakiin xukunku besana dhihi mayno wasfigan dhihi mayno labadaba waa la isugu celin karaa bay dhaheen ayib nimankaana fiican nimankaana fiican wuxuu yihi qaala sheikh اimaam wuxuu yihi qaala shekh imam shiraazi raximah اllahu tacala wuxuu yihi waa dee musaaqin weeye wlashbahu sida ugu ekaansho badan wlashbah wlaswab sida sawaabka u dhow ugu ekaansho badan waxa weye cinda aniga agtayda qiyaas shabah qiyaasushabah markii laga hadlay waxaa weeye ana qiyaas shabah cafwan walashbahu cindi sida agtayda sawaabka ugu dhow oo shabah uga dhaqo cidda u dhow waxaa weeye ana qiyaas shabah laa yasixu mise asixin halkaasu isagu raajixay waa ujeedaa ninka dhiba male an ciladiisu waa tahay lannahu wuxuu ku yidhi laysa maanin bicilati اlxukmi cinda allahi tacaala war xukunka asalka iyo faraca ma cilaan iskula xirayna maya cilo ma hayna w laysa bicilati اxukmi cinda allahi tacala algtiisa cilo aan dhahayna asalkana way ku jirtaa faracana way ku jirtaa oo alla noo sheegay ama annagu aa istimbaadnay nusuka istibaadnay ma jirta haye walaa daliila cila daliil cilana maaha daliil cilana muxuu ahaa midka de asagana soo mareri soo ma ahayn oo labaad oo muxuu ahaa wax ciladii kutusahaya ayaa farici laga helay bu daliil iyo wax kutusahaya oo seeyaala iyo sumad iyo bidhaana e oo waxay ahayd maxaa la tusaale ahaan shimbiruhu maxay ku tusaan shimbiruhu waxay ku tusaan meesha ay raqdu taallo soo ma inay meesha biyo ku jiraanoo balli tahay ama meeshaan raq inay taallo neef xala libaax ku dilay ama dhulwaa ku dilay shimbiruhu maxay kutusahayaan ah, calaamad soo maa haaddacayaad arag haadku muxuu kutusayaa ragda lafteedii miyuu kutusamayso waa calaamad ragda kutusaysa calaamad kutusayso taasoo marka waxa wey qiyaasu dalaalu macnaha waxa weye dalaaladu cilada lafteedii ma ahane laakiin ciladii bay kuu ishaaraysaa cilladii bay ku ishaaraysa taas labadii midna ma aha buu ku yidhi falaa yajuusu marka ma banaana buu ku yidhi tacliiqu lxukmi calayhi xukun in lagu xiro ma banaana buu mar hadduusan cilana ahayn duduubku maxay tahay waa siduu ku sheegay tafsirada cilo hadduusan ahayn dalaalu cila ahay sayn buu ku yidhi laa yasix tacliiqu lxukmi calayhi saasuu shiiraashi rajacada weeyahadaa bilahi towfiiq sal alla wasalam calaa nabiyina muxamed wcala alihi waasxaabi ajmaciin